بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد kusoo dhowaada kitaabkeenii ahaa ama casharadeenii naxwada ahayd adduruus الnaxwiya min kitaabi اlajrumiya maanta in sha allahu tacaala waxaan darsu saabicu alcraabu wacalaamaatuhu addarsu الsaabicu cashirka toddobaad alcraabu icraab wacalaamaatuhu iyo calaamadihiisa adarsu saabicu casharka toddobaad alicraabu icraab iyo wa calaamaatuhu calaamadihiisa alicraabu icraab luqatan carabiga waxaa lagu dhahaa alibaanatu caddayn wasilaaxan heshiinta culimmadana waxaa lagu dhahaa taqyiiru axwaali awaakhiri alkalimaati alcarabiya kelimadaha carabiga alkalimaat alcarabiya xaa ee gadaashooda xaaladahay ku sugan tahay bedelidooda ayaa la dhahaa maxaa loo bedelayaa likhtilaafi alcawaamili howlqabtayaasha ayaa kala duwan cawaamishii addaakhilati galahayay calayhaa kelimadaha galaya waay lafdan xagga lafdi ahaan loo bedelo aw taqdiiran ama xagga qadarid ah loo bedelo wadalika mithlu qowlihi tacaala alla hadalkiisoo kale o taqyiir e, e, icraabta uu yihi ilaahay qaala rajulu ataqtuluuna rajula an awxaynaa ilaa rajulin alicraabu icraab lugatan carabiga waxaa lagu dhahaa alibaanatu cadayn wasilaaxan heshiinta culummadane takhyiiru axwaali awaakhiri lkalimaati alcarabiya kalimaadka carabiga gadaashooda xaaladahay ku sugan yihiin bedelidooda wa oo maxaa loo bedelay liikhtilaafi alcawaamili ee howlqabtayaasha ayaa kala duwan cawaamishii addaakhilati caleyha galaaya waay lafdan xagga lafdigana laga bedelo ow taqdiiran ama xagga qadaridda wadalika midlu qowlihi tacaala alla hadalkiisao kale uu yidhi qaala rajulu uu yihi ataqtuluuna rajula an awxaynaa ilaa rajuli fa fi laayati اluulaa aayadda koobaad rafcu rajulin rajulin godaalkeeda ayaa ku sugan aayadda koobaad rajulun waa la goday lianna alcaamila fiihi kan ku camal falaya qaala wa wa fi thaaniyati kan labaad nasbu rajulin ayaa ku sugan rajul oo la kor dhiga waay maxaa yeelay lianna alcaamila fiihi midka ku camal falaayo oo rajulan la kordhigay taqtuluuna wa wa fi thaalithat aayadda saddexaadna jaru rajulin rajul in lahoos dhigaa ku sugan liana alcaamila fiihi midka ku camal filaayo ilaa waay fa haada tagayuru isbedelkan min xaalati rafci xaalada godka oo iska bedelo ilaa xaalati nasbi xaalad kordhig oo isku bedelo ilaa xaalati ljari xaalad hoos dhig oo isku bedelo huwa alicraabu icraabta waa kaas fa fi laayati aayadda hadda aan soo maraynay aayadhi aayadihii saddexda ahaa fa fi laayati luulaa aayadda koobaad waxaa ku sugan qaala rajulun rafcu rajulin rajul in la godaa ku sugan liana alcaamila fiihi kan ku camal falaayo qaala wa fi thaaniyati aayaddii labaadne nasbu rajulin aa ku sugan rajulan in la dheh taqtuluuna rajulan liana alcaamila fiihi kan ku camal falaayo taqtuluun wa fi thaaliata aayadda saddexaadne an awxaynaa ilaa rajulin jaru rajulina ku sugan rajul la hoos dhigo liana alcaamila fiihi kan ku camal falaya ilaawa fa haada tagayuru isbedelkan min xaalati rafci xaalada godka uu iska bedelo ilaa xaalati nasbi xaalada kordhiga uu isku bedelo ilaa xaalati ljari xaalada hoosdhiga uu isku bedelo walicraabu waay baabkan wuxuu ku saabsan yahay ama cashirkan icraab waxa la dhaho iyo calaamadihiisa alcraabu wa calaamaatuhu icraab maxaa la dhahaa icraab muxuu yahay icraab calaamadihiisana waa maxay icraab waxa waaye luqadda carabiga waxaa icraab la dhahaa ereyga alicraab luqadda carabiga waxaa lagu dhahaa alicraab alibana caddayn waxaa leedahay acrabtu acrabtu waxaan caddeeyey camaa fii nafsi camaa fii nafsi nafsadeeda waxaa ku sugan ayaan caddeeyey acrabtu waxaan caddeeyey amaa fii nafsi nafsadeeda waxa ku sugan ayaan caddeeyey bimacnaa ay abantahu wa adhartahu linnaasi dadka u caddaysay icraab caddayn istilaaxa heshiinta culummadana waxa waaye takyiiru axwaali awaakhir alkalimaati alcarabiya kelimadaha carabta xaaladahooda gadaashooda xaaladaha ku sugan awaakhir gadaashooda xaaladaha ku sugan ayaa isbedelaya shaqaladaa laga wadaa xaaladaha ugu dambeeya erayada carabiga isbedbedelaya oo maxaa bedelay likhtilaafi alcawaamili howlqabtayaalaa bedelay adaakhilati caleyha galaayo isbedelkaasna wuxuu noqon doon wuxuu noqon karaa lafdan soo muuqdo ow taqdiiran ama soo muuqanin icraabka laguu sheegaayo waa kaasa saddex aayadadaan soo qaadanay qaala rajulun oo eraygan ku jiro rajulun taqtuluuna rajulan hal aayada iskugu jiraan suuratu kaafir rajulun rajulan waqaala rajulu mu'minu min ali fircauna ataqtuluuna rajulan aayadda saddexaadna waxaa waaye an awxaynaa ilaa rajulin rajulun rajulan rajulin rajulun rajulan rajulin rajulunta hore waa godan tahay ha qaalaa ka hormartay rajulanta labaad way kor dhigan tahay ataqtuluunaa ka hormartay rajulinta ka hoose way hoos dhigan tahay ilaa ilaada xarafka wax hoos dhigaa ka hormaray ilaa rajulin rajulun rajulan rajulin hada huwa alcraab icraab haddaa maqashid hada huwa icraabow maxaa tahay icraabow icraab waxa weeye isbedelka ereyga gadaashiisa isbedela waay taqyiiru awaaqiri lkalimaati alcarabiya kalimaadka carabiga gadaashooda isbedelideeda rajulun rajulan rajulin shaqaladooda isbedelo axwaalu awaakir lkalimaati xaaladaha ilaan aakhirka naftigiisa isma bedelayo oo rajul laamkan isbedelaya waxaa isbedelaya waa xaaladaha saaran godka saaran kordhiga saaran hoosdhiga saaran ayaa isbedelaya marka saas daraaddeed waxaa loo yihi taqyiiru axwaali awaakhiri lkalimaati alcarabiya kalimaadka carabiga gadaashooda xaaladaha ku sugan isbedelidooda icraab la dhahaa maxaa bedelaya marka cawaamishaa kala duwan shaqaalayaasha cawaamishu waa jamcu caamilin caamilku waxaa laa kan shaqada ka qabanaya qaalaa kan bedelay rajulun in la dhaho taqtuluuna aasaan u galay in la kordhigo taqtuluuna keenay taqtuluuna rajulan ilaa ayaa keentay in lahoos dhigo rajulin hada huwa alcraab icraabta lagu sheegahayo waa kaas ahay wa yakunu wuxuu noqdaa haada tagayuru isbedelkan daahiran mid muuqdoo noqon karaa wadalika midlu qowlihi alla subxana wa tacala hadalkiis oo kale qaala allahu ilaahay wuxuu yihi atiicu llaha ilaahay ateeca aaminuu billaahi ilaahay rumeeya allaahu allaaha allaahi wayakuunu wuxuu noqdaayoo kale muqadaran mid shaqalka lagu asturay oo ku qadaran ayuu noqon karaa wadalika milu qowlihi tacaala alla hadalkiisao kale uu yihi jaaahum lhudaa id jaaahum lhudaa hanuunkii marka u imaada jaaahum lhudaa samicna alhudaa hanuunkii aan maqalnay samicna alhudaa jaaa bilhudaa jaaa la imaaday bilhudaa hanuun saddex aayaday ku kala jiraan jaaahum اlhudaa samicna اlhudaa jaaa bilhudaa wayakuunu wuxuu noqdaa hada tagayuru isbedelkan daahiran mid muuqdo mihlu qowlihi tacaala qaala allahu atiicu llaha aaminuu biاllahi wayakuunu muqadaran mid la qadaray oo shaqalka lagu asturay ayuu noqon karaa gadaal mihlu qowlihi tacaala jaaahum اlhudaa samicna alhudaa jaa bilhuda bilhudaa taqayurka ama isbedelka oo gadaal ereyga xaaladihiisa isbedbedelayo wuxuu noqon karaa daahir daahir lilcayn isha miday ujeeda noqon karaa kelimada hadda allah oo kale magaca alla waa jala jalaaluhu saddex aayaday kusoo aroortay qaala allaahu waa gudan yahay mar adiicu llaaha mar waa kordhigan yahay aaminuu billaahi marna waa hoos dhigan faha tagayurkan isbedelkan axwaasha ereyga gadaashiisa ku imaaday isbedel daahira weeye daahir linnaas cayaan ala lahaa waa muuqdaa kullu naasa arki karo isbedelka wuxuu kalona ka qoraa muqadaran lafdan aw taqdiiran ala sharca mid qadaran uu noqon karaa ereyga alhuda oo kale alhudaa alifa ugu dambeeya alhuda saddex aayadood oo kala duwan ayuu kusoo arooray aayaddu wuu godan yahay alhudaa uma jeedid godnaanshahiisa id jaaahum lhudaa aayad kale wuu kor dhigan yahay uma jeedid samicna alhudaa aamanaa bih samicna alhudaa alhudaa kor dhigan yahay alhudaadan kale waa hoos dhigan yahay ba agasha alhudaa laakiin isma bedelin xarakadii iyo shaqaladii way ku qadaran yihiin isbedbedelka saasoo noqon karaa calaamado miyuu icraabka leeyahay calaamaatu licraabi icraab calaamadihiisu arbacatun afar weeye rafcun waa god wa waa kordhig wa jarun waa hoosdhig wa waa reeb wa calaamaatul-icraabi icraabka calaamadihiisa arbacatun afar waay rafcun waa god wa nasbun kordhig wa jarun hoosdhig wa reeb wa tanqasimu waxay u qeybsamaan haadihi alcalaamaat ilaa halaathati aqsaam saddex qayb ay u qaybsamaan alawalu qeybta koowaad mushtarakun mid la wadaagsaday bayna alismi waalficli isimka iyo ficilka ayaa wadaagsaday mushtarak waaye wa huwa arafcu god waaye wanasbu kordhig waaye calaamadaha icraabta rafcun iyo nasbun yaa ficil iyo isimba way galaan mithlu qowlihi tacaala yakhluqu allahu maa yashaau yakhluqu llahu ilaahay wuxuu abuuraa jala jalaaluhu maa yashaau wuxuu rabo ykhluqu ficil allahu ism athaani midka labaad mukhtasun bilismi magacaa gaar le-ah saddexdan labadaan murt waa mushtarag hoos dhig muqtasun bilismi wa huwa aljaru hoos dhig waa milu qowlihi tacaala bismi illaahi araxmaani araxiimi ismi allaahi araxmaani araxiim kulligood magacyo athaalisu qeybta saddexaad muqtasun bilficil ficilka midka gaarka ku ah wahuwa aljasmu waa reeb wahuwa aljasmu mithlu qowlihi tacaala alla hadalkiisoo kale uu yihi lam yalid walam yuulad watanqasimu calaamadahan waxay u qeybsamaan ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood alawalu qeybta koobaad mushtarakun waxaa wadaago bayna alismi walficil isimka iyo ficilka ayaa wadaago wa huwa arafcu walnasb waa god iyo kordhig mithlu qowlihi tacaalaa yakhluqu allahu yakhluqu allahu yakhluqu waa ficil allahuna waa ism labadooduba rafc ayagoo kor dhiganna miihaashaas waa lagu soo darayaaye ayagoo kor dhigan lan yanaala laaha waay luxuumuhaa lan yanaala laaha alla ma gaaro luxuumuhaa hilibkeeda ma gaaro alla subxana wa tacaala yanaala waa ficil allahna waa ism athani mid ka labaad mukhtasun bilismi wawa ljaru mithlu qowlihi tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim athaaliu midka saddexaad mukhtasun bilficli mid ficilka gaar ku ah eh waaye wa huwa aljasmu reebkii waay mithlu qowlihi tacaala lam yalid waxay iska leedahay calaamaad calaamaad calaamooyin marka calaamaadkaas ayaa waxaa lahaa calaamaat licraab calaamaat licraab afar waay rafcun godwa labo nasbun kordhig waay saddex jarun hoos dhig waay jarun ajruumiga wuxuu ka cabiray khafdun iska ogaaw isku mid waay laba cibaaro oo la isticmaalo waay jarun hoos dhig khafdun hoos dhig hal xaba camal isku hin lambarka afaraadna waa jasmun reeb calaamaat licraabi rafcun waa god nasbun waa kordhig jarun ama khafdun waa hoos dhig jasmun waa reeb calaamadahaas ayaa lagu gartaa icraab ilan isbedbedelka ama waa god ama waa kordhig ama waa hoos dhig ama waa reeb wax ka dhexeeya ma jiro calaamadaha waaweyn rafcun iyo nasbun iyo khafdun ama jarun eh, ama jazmun haadihi ayaa waxaa la dhahaa calaamaat اlcraab saddexay uqeybsamaan marka calaamaadka icraabka saddexay uqeybsamaan calaamada koobaad eh, saddex eh, calaamadihii afarta ahaa saddexaa loo qaybinaa mid mushtarak la dhaho waxaa wadaago isim iyo ficil isim iyo ficil ayaa wadaago isimkii iyo ficilkii ayaa wadaag ku ah labadoodu midaan miithaashiisa isim iyo ficil godan ayagoo god ah waxaa waaye yakhluqu llaahu yakhluqu llaahu yakhluqu waa ficil allaahu asagoo ayagoo kor dhigana waxa weeye lan yanaala allaaha lan yanaala allaaha lan yanaala allaaha waxa weeye qaybta labaad muqtasun bilismi isimkao gaar ku yahay waa hoos dhig hoos dhig waa isimkoo gaar ku yahay waxa weeye mila bismi illaahi araxmaan araxiim kan kalena waxaa waaye muqtasun bilficl ficilkoo gaar ku yahay waa aljasmu reeb kana aljar sidaas ay u qaybsamaan calaamadaha ciraabta soo soo guraanoo soo duuduubo calaamadaha ciraabtu waa afar waa rafcun wa nasbun wa khafdun wa jazmun ama rafcun wa nasbun wa jarun wa jazmun afartaas waay afartaas oo calaamaatulicraab la dhaho baa saddex u qaybsamaya afartaas oo calaamaadka icraabta la dhaho saddex u qaybsamaya mid la wadaagay god iyo kordhiga ficil iyo isimba way galaan mid isim gaar ku ah hoos dhig mid ficil gaar ku ah jasmun intaas ay u qaybsamaan marka calaamaadka ciraab intaas ay ku dhamaadeen ficilkii oo la reebay waxaa ka mid a ah lam yalid walam yuulad isimkii oo la hoos dhigana bismi illaahi araxmaan raxiim ayaa ka mid ah aan qaadano ajruumi muxuu ka dhaxay marka cashirka ajruumiga lilxifdi matniga ajruumiga oo xifdin loogu talagalay aan qaadano ajruumiga wuxuu yidhi sheekha maxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji lcraabi haadaa kani baabulcraabi icraabta baabkeeda waayu alcraabu icraab huwa icraab takyiiru awaakhiri lkelimi waay kelimooyinka carabta dhamaadyadooda la bedelideeda waayu culamada waxay usoo qadarayaan axwaal liikhtilaafi lcawaamili cawaamisha kala duwanaanshahooda daraaddeedna loo bedelo cawaamishii addaakhilati galaya calayhaa kelimadaha korkooda galaya waay lafdanna ayuu noqon karaa asigoo loo jeedo aw taqdiiran ama mid la qadaray oo lagu asturay dhexdiisa ayuu noqon karaa waay wa aqsaamuhu icraab qeybihiisane arbacatun afar waaye rafcun god waaye wanasbun kordhig waaye wa khafdun hoos dhig waaye wa jismun reeb waaye falil asmaa'i magacyada min dalika kuwaa lasoo sheegay afartaas alrafcu god iyo wanasbu kordhigoo qaataa iyo walkhafdu hoosdhig walaa jasma reeb fiihaa ficil ma leh fil asmaa asmaada dhexdooda reeb ma ahaanin walilafcaalina waxaa usugnaaday min daalika kuwaa lasoo sheegay alrafcu godaa usugnaaday walnasbu kordhigaa usugnaaday waljasmu reebaa usugnaaday walaa khafda hoos dhig fiihaa asmaada afcaasha dhexdooda ma ahaanin waay baabulcraabi alcraabu icraab huwa tagyiiru awaakhiri lkelimi kelimooyinka dhamaadyadooda bedelideeda waay axwaalaa loosoo qadaray takyiiru awaakhiri lkalimi ay takyiiru axwaali awaakhir lkalimi kelimooyinka dhamaadiyadooda axwaasheeda bedelideeda waay maxaa loo bedelay likhtilaafi alcawaamili kuwa ku camal falaya ayaa kala duwan cawaamishaasoo addaakhilati galaayo caleyhaa ereyga korkiisa galaayo waay lafdan ayuu noqon karaa mid lagu dhawaaqay aw taqdiiran ama midaa lagu dhawaaqin wa icraab qaybihiisana arbacatun afar waay rafcun waa god wanasbun korrig kordhig waaye wa khafdun hoos dhig waayo wa jasmun reeb falil asmaa'i magacyada waxaa u sugnaaday min daalika saddex ayaa uga sugnaaday alrafcu god walnasbu kordhig walkhafdu hoos dhig walaa jasma reeb fiiha asmaada ma leh haa walil afcaalina min dalika arafcu godow leeyahay asiga sida isimkao kale walnasbu kordhigna wuu leeyahay sida isimkao kale waljasmu asaa gaar ku ah kii hore walkhafdu iyo gaar ku ahay kana waljasmu walaa khafda hoos dhig fiiha afcaasha dhexdooda ma ahaanin ajruumiga wuxuu noo soo mulkhaseeyey moxamed ibnu muxamed ibnu daawuud oo loo yaqaano ibnu ajuruum ra-doo la shiday wuxuu soo mulakhaseeyey icraab baabulciraab intii hadda aan sharxayna soo mulakhaseeyey wuxuu yihi ciraabku waa taqyiiru awaakhiri lkelim kelimadaha gadaashoodoo la bedelo maxaa keenay likhtilaaf ilcawaamil daakhilati caleyha yuri cawaamisha gashay ayaa isbedeshay isbedelkana wuxuu noqon karaa lafdan xagga lafdi ahaan iyadoo la arkayo lagu dhawaaqo wa taqdiiran aw taqdiiran calaamaadkina wuxuu ka cambiray sheekha aqsaam calaamadaha icraab lagu fahmaayo dhammaadka markii la fiiriyo afar waayu yiri rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun afartaas rafcun waa god wa nasbun waa kordhig wa khafdunta jarun iyo khafdun isku mid ogow naxwada markaad joogtid labadooda waa isku magaca iyo wajasmun wuxuu yihi falil magacyadu waxay leeyihiin saddex saddexuu qaataa magaca wuxuu qaadanaa rafcun god ah nasbun oo kordhig ah iyo khafdun oo qaadanaa saddexdaasuu qaadanaa reeb ma leh ficilkaneh afcaasha ficilkan wuxuu qaataa rafcun nasbun sida isimka oo kale wa wa reeb walaa khafda fiiha intaas ayaa cashirkeena ku egyahay wailaa darsin aakhar wsala allah waslama calaa nabiyina muxamed